bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigeenii shanaad ee kitaabkii usuul sunna lilimaami axmed caleyh raxmat ullah waxaan soo gaadhnay qwl اlimam raximah اllah tacalى wاliman bالru'yati ywma اlqiyamة kama ruwiya can الnabiyi sal اlه alيه waslam min alaxaadiiث الصxaax wاliimaanu baa ka mid ah usuusha sunnada aliimaanu rumayn biاlru'yati la rumeeyo aragtida alle yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada la arkayo kamaa ruwiya sida lagu wariyey can ilnebiyi nebiga looga wariyey sal alla alay wasalam min alaxaadiidi axaadiista alsixaaxi ee sugan ee saxiix ah yacnii addoommadu inay maalinta qiyaamada allah arkayaan oo ay mu'miniintu alla daawanayaan taasoo la rumeeyaa ka mida usuusha ahlu sunnaha sida nebiga laga wariyey sal alla alay wasalam axaadiis saxiixoo sugan looga wariyey masaladaa waynu soo marnay darsigii horaan ku soo marnay laakiin waa nooc un ta'kiid ah axaadiista ilaahay in aakhare lagu arkayo oo mu'miniintu arkayaan oo daawanayaan sidaan u soo sheegnay waa axaadiid mutawaatira ah wey sida uu tilmaamayo culimo badan ay sheegayaan sheekhu islaam ibnu taymiya ibnu اlqayim abu cabdillaahi alkataani ibn abilciz sharix اtaxaawiya waxay tilmaamayaan axaadiista ru'yatullahi اllahi fi اlaakhira ku soo aroortay inay mutawaatir waana darajada ugu sarrayso axaadiista weeyaan masaladaa marka horaan uga soo hadalay tafaasiisheeda kadib wuxuu yidhi imaamku wa ana anabiya sal alla alay wasalam in la rumeeyuu meeshaa sii wada in la rumeeyo aragtida ilaahay aakhare la arkayo maalinta qiyaamada iyo in la rumeeyo wa ana allaha alle qad ra'aa inuu arkay rabbahu waana nabiya dheh waana nabiya nebiguna sal alla alay wasalam qad ra'aa inuu arkay rabbahu rabbigii inuu arkay wa annahu isagu oo ah inuu nebigu rabbigii arkay ma'huurun weeye mid la soo guuriyey can rasuuliillaahi sal alla alay wasalam rasuul laga soo guuriyey saxiixun waana saxiixo waa sugan yahay rawaahu waxaa wariyey qataadatu qataada bnu dicaamat asaduusi can cikrimata buu ka warinayaa mowla bni cabaas can ibni cabbaasin yuu ka wariyey wa rawaahu waxaa wariyey sidoo kale xadiistaa sheegaysa inuu rasuulku rabbigii arkay waxaa kaloo wariyey alxakam ibnu abaan can cikrimata can ibni cabbaas wa rawaahu waxaa wariyey mar saddexaad cali ibnu zayd ibnu judcaan weeye can yuusuf bnu mihraan buu ka warinayaa can ibni cabbaasin radia allahu tacala canhuma wuxuu yidhi imaamku walxadiiu xadiidkii cindanaa agtannada walxadiiu xadiidkaas waa xadiidkaa la soo sheegoo ku saabsan inuu nebigu rabbigii arkay tabaaraka wa tacaala walxadiidu xadiidku cindanaa agtannada haddaan ahlu sunnuhiinna calaa macnaha ka muuqda uu ku tusayo ayuu ku dul sugan yahay macnaha ka muuqda meel kale loo leexin maayo kamaa jaaa sida yimid caninabiyi nabiga ka yimi sala allahu calayhi waaalih wasalam sida nabiga ka soo aroortay waalkalaamu hadlid fiihi xadiidka lagu hadlo dood laga keeno laga murmo bidcatun bidca walaakin nu'minu waanse rumaynaynaa bihi isaga waa rumaynaynaa kamaa jaaa sida uu u yimid baan u rumaynaynaa calaa daahirihi daahirkiisa iyo macnaha ka muuqdaaan ku rumaynaynaa walaa nunaadiru doodi mayno murmi mayno fiihi dhexdiisa xadiidka axadan cidna kula murmi mayno yacni sida macnaha uu ku tusayo ee ka muuqdaannu ku qaadanayna ku aqbalaynaa ku rumaynaynaa cid aanu arrintaasi muran iyo qajajac kala gelaynana ma ay jirto wa masalada halkan uu imaamku kaga hadlayo waa masalada ku saabsan hal ra'a nabiyu sal alla alay wasalam rabbahu leylat alisra walmicraaj habeenkii nebiga la dheelmay oo toddobada samo korkooda la geeyey rabbigii ma soo arkay mise muusan arkin masaladaasu ka hadlaya alimaamu axmed cali raxmatullahi wuxuu ka mid yahay culimmada qabta inuu rasuulku rabbigii arkay iyadoo aan tilmaami doonno macnahaas muxuu ula jeedaa wuxuu u keenay arrintaa iyada ah ee xadiid cabdillahi bni cabbaas oo dhowr dariiq lagu wariyay oo uu leeyahay waa sugan yahay xadiidka dhowrka dariiqe lagu wariyay imaamku uu sheegay dariiqyo kalena waa leeyahaye haddaynu wax yar isdul taagno dariiqa hore ee qataada can cikrima can ibni cabbaas waxaa soo saaray axmed fi lmusnad ibn abi caasim fi sunna laalakaa'i fi sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna iyo kayrkoodba ariiqay ka warinayaan waa ariiqa xamaad ibnu salma can qataada can cikrima can ibni cabbaas ariiq kalena wuu leeyahay oo ibn abi caasim iyo nasa'i fi lkubra ibnu khusayma fi tawxiid ibnu manda fi liimaan xaakim fi lmustadrak lalaka'i iyo keyrkoodba ay warinayaan ariiqa kalena waa hishaam adistiwaa'i can qataada can cikrima can ibni cabbaas marka xamaad ibnu salamana wuu ka warin qataada hishaamna waa ka wariya hishaamtistawaay almuhim dariiqaasi waa dariiq sugan waxaa saxiixiyey alxaakim calaa sharti albukhaari dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya laakiin wuxuu saxiix ku yahay inuu mowquuf cala ibni cabbaas yahay xadiidku nabiga ma gaadhsiisna sal lla alay wasalam ra'yi ibni cabbaas waay ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi nebi maxamed rabbigii waa arkay ee ma aha inuu nebiga ka wariyey oo nebigu yidhi rabbigay waan arkay riwaayada marfuucada ah waa daciif waxay ku xoog badan tahay inuu yahay mawquuf cala ibni cabbaas riwaayada marfuucada laba mid waaye in ay tahay riwaayadii ku soo aroortay riyada ra'aytu rabbii fii axsani suura oo uu soo ikhtisaariyey sida sheekh albaani mukhtasarulculuwiga uu ku taxqiijinayo ama inay tahay riwaayadaasi riwaaya daciifa oo waxaa ka xoog badan turuqda sheegaysa inuu aharku cabdulaahi bni cabaas mawquuf ku yahay ousan nabiga gaadhsiisnayn sal alay waslam ayb ariiqaasi kaas wey ariiqa labaadii wax weeye waa ariiqa alxakam can cikrima can ibni cabaas oo ariiqa labaad ee imaamku sheegay wey ariiqaasina waxaa soo saaray alimaamu tirmidi ibn abi caasim fi sunna nasaa'i ibnu khusayma abaraani ayaa soo saaray isaguna waa mowquuf oo wuxuu leeyahay ra'aa muxamadun rabbahu waa mowquuf cala bni cabaas isaga marfuuc maaha ariiq hore u sheegna mawquuf ahaan waa sugan yahay cabdullahi bn cabbaas waa ka sugan yahay ariiqa saddexaad oo ariiqa cali bnu zayd ibnu judcaan cali bnu zaydkaasi waa cali bnu zayd ibnu judcaan yuusuf ibnu mihraan can ibni cabbaas soo ma ariiqaasi waa daciif leanna labadaa nin ba waa laba nin oo dacafaa we eh. cali bnu zayd waa daciif yuusuf ibnu mihraanna waa layin lxadiid waa daciif marka ariiqaasisi ahaantiisu daciifuu yahay laakiin aarku waa saxiix mawquufan saas way manaa ayib duruq kalena leeyahay oo aan saddexdaa ariiq ahayn duruqda dhammaanteed marka laysu geeyo waxay isugu imaanaysaa aarku cabdilaahi bni cabaas buu ku egyahay ee nebiga ma gaadhsiisna salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasaa xoog badan ayib mas'aladan ku saabsan nebigu sal ly wasalam rabbigii ma arkay habeenkaa la dheelmay waa masalo ay a'immadii salafku isku khilaafsanayeen sida uu leeyahay alimaamu dahabi fii mukhtasir alculuwiga siduu ku leeyahay saddex madhab bay isugu khilaafeen buu yidhi min asalaf waxay yidhaahdeen buu yidhi rasuulku rabbigii waa arkay koox kaleeto qolada waxaa hogaaminaya cabdullahi bni cabbaas qolo kalena waxay yidhaahdeen rasuulku rabbigii ma arkin habeenkaas waxaa hogaaminaysa caaisha oo fii saxiix muslim wahayri waata tidhi nixinkii yidhaahda nebi maxamed wuxuu arkay rabbigii buu arkay been weyn buu sameeyey been abuurad weyn buu la yimid bay tii ah, been abuurad buu la yimid caaisha ka mida qolyahaas qolo saddexaad oo aimmadii salafka ka mida mas'alada way ka aamuseen wayna ka istaageen waxay yidhaahdeen mana dhahayno wuu arkay ma arkinna ma dhahayno masalada ah, halkaasaan kaga hadhayna waa isaga aamusayna ayib intuba waa madaahibta salafka sida uu tilmaamaya alimaam dahabi caleyh raxmat ullah masaladu dhankay u xoog badantah haddii la yidhaahdo laba madhabba waa la mari karaa madhab waa madhabka xoogga badanoo in ay rajaxan tahay xoog badan tahay inuusan rasuulku rabbigii arkin habeenkii la dheelmay xagga daliil ahaan hoostaasaa xoog badan adilada kutusaysana waxaa ka mid a ah, nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kama fi saxiixi muslim min xadiidi abi dar waxau weydiiyey rasuulka sal alla alay wasalam hal ra'ayta rabbaka nebigow rabbigaa ma aragtay markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay waslam nuurun annaa araahu alla waa nuur eh seen ku arkaya anna araahu bimacnaa istibcaad baa ku jira seen ku arki kara waa isla xadiidka alfaadiisa lafdi kaluu leeyahay ibnu khusaymiya ay rajaxayaan alcalaamat alyamani ibnu lwasiir iyo sheekh albani iyo oo ku imaanaysa markii nebiga la weydiiye wuxuu yidhi ra'aytu nuuran nuur baan arkay rabbigaa inuusan nebigu rabbigii arkin habeenka isaga ah xadiidka isagana fi saxiix ku yimid oo nabigu yidhi sal lla alay waslam xijaabuhu nnuur low kashafahu la axraqat subxaatu wajhihi kulla shayin atrakahu basaruhu ow mantaha ilayhi basaruhu allah tabaaraka wa tacaala iyo addoommadiisa xijaabka u dhaxeeya waa nuur nuurka hadduu faydi lahaa iftiinka wejigiisa ka baxayay cid kasta uu gaado khalqigiisa kamida way guban lahayd addoommadu ma xamili karaan inay ilaahay tabaaraka wa tacaala ay fiiriyaan bal nuurka wejigiisa ka baxaya khalqiga dhan buu dhalaalinaya haddii uu gaado waxaase u dhexeeya xijaab baa u dhexeeya xijaabkaasi muxuu yahay xijaabkaasi waa nuur nuurkaa xijaabkaa ah buu nebigu arkay marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas way macana xijaabka ah ayuu rasuulku arkay laakiin rabbigii ma arkin sidaasaa xoog badan waxaa kaloo kutusaya oo macnaha xoojinaya sidaa waxaa u fasiraya culimo badanoo culimmadeenna ka mid waxaa kaloo ka miday u deliishanayaan habeenkii nabigeenna la dheelmay sal lla lay aayadaha ka warramayaaye waxay sheegeen inuu nebigu aayaadka rabbigii soo arkay suurat lisra soo maahan subxaana aladii asra bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina si aan aayadahanaga u soo tusna buu alla yidhi hadduu alla soo arkay inuu aragtida allah ka weynaan lahayd aayaadka soo arki doono saas daraaddeed waxaa la dhihi lahaa si uu alla u soo arko soo maa tanaa ka weynaa hadday jirto aragtida rabbi la sheegi lahaa meesha aayaadka aragtidooda laga sheegay kadalika fii suurati najmi afa tumaaruunahu calaa maa yaraa laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa baa layidhi aayaadkii rabbigiisee waaweynaa buu soo arkay ayuu arkay alluu arkay lama dhihi hadduu arkayna iyadaa ka mudnaan lahayd in la sheego aayaadkaasna waa u almuhim nas cad jiro oo sugan oo nabiga ka sugan sal lla alay oo tilmaamaya ama caddaynaya inuu rabbigii arkay haayatu ma fi lmri waa aahaartaas laga wariyo cabdulahi bn cabaas eh, iyaguna macno kale gedisan culimada qaar ka mida waxay isku dayeen inay iswaafajiyaan axaadiista ku soo aroortay iyo aahaarta masalada ku timid sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi o kale wuxuu leeyahay cabdulaahi bni cabbaas aarka ka soo arooray oo uu dhahayo muxamed rabbigii buu arkay laba midba waa ku yimid saxiixu muslimka waxaa ku yimid inuu yidhi ra'aa muxamadun rabbahu bifu'aadihi maratayn nebi maxamed rabbigii buu arkay qalbigiisuuna ku arkay laba goor marka aragtidii wuu qaydayoo muxuu ku qayday yani ru'yat lfu'aad ru'yatulqalbi buu ku qayday <clears throat> riwaayaadka qaalkeedu cabdulahi bn cambaasna wuu ilaaqayaa wuxuu leeyahay ra'aa rabbahu riwaayaadka qaarna waa qaydaya wuxuu leeyahay ra'aahu bifu'aadihi somaart sidoo kale wuxuu leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi alimaam axmed ibn xambal oo risaaladiisa aan kor fadhin oon darsayno isagana waxaa ka soo orogtay laba riwaayo riwaayo uu leeyahay ra'aa rabbahu oo mutlaq ah iyo riwaayo uu ku qaydo uu leeyahay qalbigiisuu rabbigii ku arkay wuxuu leeyahay marka waxaa laysku waafajin karaa a'immada itlaaqdayna in la yidhahdo waxay ka wadaan ru'yatu lqalbi wa ru'yat lfu'aad kuwa diidayna waxay diideen waa ru'yat lbasar waa isha araggeeda waa marka isha araggeeda qolada diiday iyo qolada tiri qalbigiisuu arkay isma diidaysuu le hadalkooda waxaa la diidan yahay waa aragtida basarka laakiin aragtida qalbiga qolyahani hadalkooda lagu xambaarayo mutlaqiisa ka muqayadka lagu xambaarayahay taasi wuxuu leeyahay dhibaato male saas daraaddeed aaaarta sidaas in laysu waafajiyo ama midda ka timid cabdilaahi bni cabaas ama a'immada kale sida imaam axmed oo kale sidaasi in la yidhaahdaa fiican markaasuu wuxuu leeyahay wax daliiloo ku tusaya ma jiro inuu nebigu sal lla lay ku cad ma jiro inuu nebigu rabbigii arkay tabaaraka wa tacaala ayb masalada xigta intaynaan taa ka bixin aynaan qodobkaa ka bixin wuxuu yahay masaladani maadaama ay tahay mas'ala khilaafiya lada salaf ya caaishiya cabdulaahi bni cabbaas ay ku kale aragti badelnaayeen labadooda marka la yidhahdo caaishiya cabdulaahi bni cabbaas caaishaa ka cilmi badnayd kana faqiihsanayd suxbadana wiil yar buu ahaa cabdulahi bni cabbaas radia allahu tacala canhu arda yani wax weeyaan kaanat faqiiha way ka cilmi badeen cabdulahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma wuxuu leeyahay marka sida saxda ah waxay masaladan maadaama ay sidaas tahay saddexda ra'yi kii qaataba la tabdiicin maayo lana tacniifin maayo ruuxii yidhaahda wuu arkay ruuxii yidhaahda muusan arkin iyo ruuxii yidhaahda waan ka aamusayaa wuxuu leeyahay alimaam dahabi caleyh raxmat ullah sir aclaam nubala wuxuu leeyahay walaa nucanifu man abata ru'yata linabiyina fi dunya walaa man nafaaha yani waxa weeyaan tacniifin mayno ciddii sugta iyo ciddii diidatoona bal naquulu allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisa og baanu dhahaynaabu bal nucanifu balaa nucanifu wanubadicu man ankara ru'yata fi laakhira masaaishu way kala duwantahay masaa'ishii salafka dhexdooda ninkii madaahibtooda mid ka mida qaato uu la qumanaado lamana tabdiiciyo lamana tacniifiyo laakiin masaa'isha isku waafaqsanaayeen sida mas'alada aakhare inay muuminiintu ilaahay ku arkayaan ru'yatullahi fi laakhira ninkii khilaafaayay isagu waa mubtadic marka dabeecadda masaa'isha iyo loo dhaqmayo saasay kaliya sidoo kale waxaa mudan inaan tilmaanno masale kaleo calaaqo la leh oo ah ilaahay adduunka inaan la arki karini oo addoommadu ayna xamili karin inay arkaan oo daawadaan waa ijmaac laakiin riyo ma lagu arki karaa ilaahay ma lagu riyoon karaa riyo ma lagu arki karaa xadiid baa ku soo arooray xadiidka cabdiraxmaan ibni caayish alxadrami wuxuu leeyahay waa xadiidka dhahaya rasuulku wuxu uhi sal alla ra'aytu rabbii fii axsani suura rabbigay baan arkay aniga oo suuro midda ugu quruxsan ku sugan fi axsani suura asaga nebigoo wax arkaya loo celin karaa ayib siday culimmaduba tilmaamayaan xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa waa xadiiu riyo waaye aragti ishaa ma ahayn laakiin riya ahayd waana xadiidka ay ka qaadanayaan ahlu sunnuhu in ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka riyo lagu arki karo masaladana waxaa diiday buu leey islaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah jahmiyadaa diiday way isku waafaqsanaayeen in nebigu rabbigii uu riyo ku arkay riyana lagu arki karayo jahmiyadaa diiday buu leeyahay kitaabkiisa bayaanu talbiis iljahmiya buu sidaa ugula hadlay macna ayib hadal gaaban oo hadalladiisa ka mida waxuu wa hada aladii ahbatahu araazi min jawaazi ru'yat illahi fi lmanaam huwa alxaq aladi calayhi caamatu ahli اlihbaat wain naazaca fiihi man naazaca min aljahmiya yani jahmiyadunbaa dood ka keentay laakiin caamatu ahli lihbaat oo ahlu sunnaha masaladaa way ogol yihiin xadiidkaasaana masalada asal u ah ayib imaamku wuxuu yidhi marka waliimaanu bilmiisaani kama jaءa yuuzanu اlcabdu ywma alqiyaama falaa yazinu janaxa bacuuda wtuuzanu acmaalu اlcibaadi kama jaءa fi اlأhar waliimaanu bihi waltasdiiqu bihi walicraadu caman radda dalika wa tarku mujaadalatihi wuxuu yidhi waliimaanu baa ka mida usuusha ahlu sunnaha rumayn la rumeeyo bilmiisaani miisaanka la rumeeyo kamaa jaaa sida yimid sida xadiista ku timid kamaa jaaa sida soo aroortay xagay ku timid qur-aankiiyo sunnadaba way ku timid yuusanu waa la miisaami alcabdu adoonka waa la miisaami yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yani falaa yazinu uma dhigmayo janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeeda miisaankiisuma noqonayo ama kamaa jaaa sida yimid oo xadiidkan ku yimid wa ah, lafdigan laftiisa yuusanu alcabdu yowma alqiyaama ayaa wuxuu yahay lafdi xadii marka kamaa jaaa sida yimid yuuzanu sida ku yimid sida xadiikan ku yimid wey xadii kale iyo qur-aankaba yuuzanu waa la miisaamaya alcabdu addoonka yowma alqiyaamati falaa yazinu uma dhigmayo janaaxa bacuudatin kaneeca garabkeed miisaankiisu ma dhannaanayo wa tuusanu waxaa la miisaami sidoo kale acmaalulcibaadi addoommada camalyaalkoodana waa la miisaami kamaa jaa sida yimid fi lhari sida xadiidka ku yimid waliimaanu rumayn ayaa ka mida usuuli ahlisunna bihi la rumeeyo miisaanka bihi miisaanka waliimaanu qirid bihi miisaanka la qiro watasdiiqu rumayn bihi isaga la rumeeyo walicraadu jeedsi caman cid xaggiisa laga jeedsado radda celiyey dalika arrinka ciddii arrinkaa celisoo diidayna oo inkirtayna in laysaga jeedsado wa tarku mujaadalatihi murankiisa iyo doodiisa oo laysaga tago usuul ahlusunna waa masaladani wuxuu kaga hadlayaa imaamku aliimaan bilmiisaan miisaanka oo la rumeeyo waxay soo gelaysaa aliimaan bilyowmi alaakhir soo arkaanta lixda arkaanta iimaankaasoo ka mid maahayn alimaanu bilyowmi alaakhir aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa soo gelaya wax kasta oo ka dambeeya geerida oo soo socda oo nusuustu ka warantay qur-aankiiyo sunnadu kulli waxay soo gelayaan aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa kalooy soo gelayaan aliimaanu bilghayb halkaasuu marka ku inuu miisaan aakharo oo laismiisaamayo waxaa ku tusay qur-aanka kariimka ah aayado fara badanoo sida alla yidhi tabaaraka wa tacaala wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama ah, mawaasiinta miisaanyaalka cadaaladda ah ayaannu maalinta qiyaamada dhigaynaaba alla yidhi tabaaraka wa tacaala sidoo kale waalwasnu yowmaidin alxaq ah, yacnii in adoomada la miisaamaya acmaashooda maalinta qiyaamada kaasaa xaqa waa dhab waa wax suganoo dhabo aan muran iyo hadal lahayn marka waa masale ijmaaco laysla ogol yahay cinda asalaf wa a'immati sunna maxaa la miisaamayaa waa imaamku wuxuu sheegay in addoonkana la miisaami acmaashana la miisaami soo wa yuusanu lcabdu buu yidhi maxaa wa tuusanu acmaalu lcibaad labadaa qodob buu sheegay saddex weeye addoonka waa la miisaami acmaashana waa la miisaami waraaqaha ay acmaashu ku qoran tahay iyo diiwaankay ku qoran tahayna waa la miisaami intaba waa in addoonka la miisaamaya waxaa ku tusaya xadiidka uu imaamku ishaaray waa xadiid bukhaariy muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal ly waslam inahu layaأti arajulu alcadiimu asamiinu ywma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda ninbaa imaanaya maalinta qiyaamada waa nin weyn oo aad u cayilan yacni laf weyn oo haddana hilib badan ayb maalinta qiyaamada la keenayaa markii miisaanka la saaro kaneeca garabkeed uma dhigmo yacni hilibkaa faraha badan iyo lafta weyn iyo waxanaad arkayso miisaanku ma qabanayo soo wax qiimaha iyo miisaana ilaahay agtiisa kumale kaneeca xataa uma dhigmo markaasaa wuxuu yidhi iqra'uu falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna aayaddaa ahriya buu yidhi falaa lahum yowma alqiyaamati wasna wax miisaan iyo qiima oo maalinta qiyaamada loo samaynayo maayla yani iyaga dhan waa fududaanaya ayb xadiidkaasi ayaa kutusaya marka in addoonka laftiisa la miisaamayo waxaa kaloo kutusaya xadiidka qura iyo cali bin abi aalib ay warinayaan nabiga sal lay waslam maalin maalmaha ka mid ah ayuu cabdulahi wuxuu ku yidhi geedka cadaygaa fuuloo laan caday soo go markuu geedkii fuulay cabdulaahi nin dhuubanoo wuxuu ah luga dhuudhuuban yay raggii ilaan markaad geedka foosto lugaha faydan maysid lugihiisii bay arkeen markaasay ku qosleen in lacaga dhudhuuban ayb markaasaa wuxuu uhi sal alla alay wasalam humaa fi lmiisaani afqalu min uxud a labadaa mijimaha dhudhuubanaad arkaysaane cabdullahi bn mascuud miisaanka aakhara waa kaga culus yihiin buurta uxud buurta uxud waa ka culus marka maxaa ka muuqda adoonka laftiisii in la miisaamayo sooma labada xadiiba adoonka laftiisa miisaan la saaraya miisaankuna ma aha isaga culayskiisa ma qabanaye miisaanku wuxuu qabanayaa caqiidadiisii iyo camalkiisii iyo mabdi'iisii buu miisaanku qabanaya laakiin waa laf weyn waa hilib weyn waa hilib badan qiimo ma leh la miisaamayo imaamku sheegay waa acmaasha waxay leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah acmaasha waxaa loo badelayaa sidii shay jurmi leh oo miisaanku qaban karo allah tabaaraka wa tacaala wax agtiisa ku adag ma jiro acmaasha in la miisaamaya axaadiid fara badan iyadana ku soo aroortay laakiin waxaynu kaga gaabsanaynaa xadiidka abu hurayra fii saxiixi lbukhaari wa muslim xadiidka caankeed garanaysaan ee saxiixulbukhaariga xadiidka ugu dambeeya ah kelimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wabixamdihi soma maxaa la yidhi aqiilataani fi lmiisaan labadaa ku culusyihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi marka miisaanka la saaraya walxamdu lilaahi fi lmiisaan ayib ta saddexaadee la miisaamaya waxa wey waa saxaa'ifu lacmaal camalka bini aadamka waraaqihii uu ku qornaa ee malaa'igtu soo diyaarisiyey diiwaankiina miisaanka la saaraya ayadana waxaa ku tusaya xadiidka cabdilaahi bni camr bni caas waa xadiidka caanka ku ah xadiiulbiaaqa la yidhahda xadiiulbitaaqa ayuu caanku yahay khulaasadiisuna waxa weeyaan ninbaa maalinta qiyaamada la keenaya hortooda hortoodaa lasoo istaajinay markaasaa waxaa loo fidinayaa sagaal iyo oo mid walba inta ishaadu qabato isu jiro sagaal iyo sagaashanka diiwaane intaa la-eg acmaashiisii ku qoran markaasuu rabbi wuxuu ku leeyahay atunkiru min hada shay-an waxa meeshan ku qoran waxaad inkirsan tahay ma jira ood ka doodsantahay adalamaka katabat ilxaafiduun addoommaday ay malaa'igtaydii wax kaa soo qoray miyay ku dulmiyeen markaasaa wuxuu leeyahy rabbiyo afalaka cudrun baa laleey marka wax cudur daara ma leedahay waxaad ku cudur daarata ma haysataa markaasuu leey maya rabbi maruu is wallahi waan kuu ayaa waxaa la leeyahay oo alla leeyahay balaa ina laka cindana xasana wa inaka laa dulma calayka alyowm agtannada xasanaa kuu taalla laguna dulmin maayo laguna dulmin maayo markaasaa waxaa loo soo saarayaa kaadh bidaaqa ama kaadh ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ayib markaasaa waxaa la leeyahay miisaankiisii keena markaasuu wuxuu leeyahy oo rabbi ow bidaaqadan iyo kaadhkan yarkii muxuu ka tarayaa sagaal iyo sagaashan diiwaan oo intaa leego kafad la saaray kaadh yaroo kafadan la saaray muxuu ka qabanaya maxay ka tari markaasa alla wuxuu ku leeyahy tabaaraka wa innaka laa tudlam lagu dulmin maayo maxkamadda joogto cadaalad ma lagu dulminayo wuxuu nebigu uri sal ly waslam fatuudacu sijillaatu fii kifa waalbitaaqatu fii kifa sagaal iyo sagaashankii diiwaan kafad baa la saari halkii bitaaqana kafadda kalea la saaraya halkii kaab wuxuu nebigu sal lay slam fataashat isijillaatu wahaqulat lbiaaqa sagaal iyo sagaashankii diiwaan waa fududaanaya halkii kaadhe ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuul ay ku qornayd baa marka cuslaanaya oo roganaya waa markuu nebigu leehi sal lay waslam falaa yaqulu maca shay ilaahay magaciisa wax la miisaanoo la culaysa ma jiro xadiikaasi marka waa xadii sugan alimaam tirmidi baa soo saaray wuu taxsiininaya ibni xibbaan baa saxiixinaya sheekh albaani iyo hayrkood wuxuu tilmaamayaa marka in dewaawiintii acmaashu ay ku qornayd iyo suxuftii in miisaan la saarayo soo sidaas wey marka saddexda waa la miisaamaya laanna iskama hor imaanayso kulligoodna isku meel bay ku urursanaysa haddii diiwaanka la miisaamo miisaanku wuxuu qabanaya waa camalkaaga soo ma haddii adiga lagu miisaamo miisaanku wuxuu qabanayo waa camalkaagi iyo caqiidadaadi haddii acmaashii inta gooni loo saaro la miisaamana waa iyadiina wuu qabanaya saasmnayb marka macnahaas ayuu ka wadaa labuu imaamku sheegay midda saddexaadoo saxaa'ifulacmaalkana xadiidkaasaa ku tusay qaala imaamu axmed wa ana allaha tabaaraka wa tacala yukallimu alcibaad markuu sheegay mas'alada mar walba waa ka aan arkayno imaamku wuxuu daba dhigayaa yacni aar baa ku yimid xadiid baa ku yimid saas yani e, e, aimmada sunnadii salafku waa ahlulahar xadiis baa ku soo arooray hebel baa laga wariyey sanadkaasuu ku yimid waa la soo naqliyey aayad baa ku tustay waxay ila tahay ma aha ah, waxay ila tahay maaha caqliyaad iyo waxay ila tahay iyo waxaa ila quman iyo falsafad ma aha ah, waa iyo waxaa soo guuriyey allaa yidhi rasuulkiisaay saxaabadii bay ka soo jeedaa sidaasmana waana taa miday kaga duwan yihiin ahlulbidaca iyo ahlowaaga ay kaga duwan yihiin qaala wuxuu yidhi imaamku waana allaha tabaaraka wa tacala yukalimu alcibaada yowma alqiyaama laysa baynahum wa baynahu turjumaan waliimaanu bihi wtasdiiqu bihi waliimaanu baa ka mid ah usuusha rumayn la rumeeyo bianna allaha alle tabaaraka wa tacaala yukalimu inuu la hadlayo alcibaada addoommada inuu la hadlayo yowma alqiyaamati maalinta laysa xaalaysan ahaanin baynahum addoommada iyo wa baynahu alla dhexdiisa turjumaanun wax turjumaana isaguusan u dhaxayn ayadoon la dhex jooginoo wax u kala afcelinaya aysan jirin ayay alla addoommadiisa la hadlaya waliimaanu baa ka mida usuusha bihi la rumeeyo la hadlidda alle uu addoommadiisa la wal-iimaanu qirid bihi isaga la qiro watasdiiqu iyo rumayn bihi hadalka alle tabaaraka wa la rumeeyo inuu addoommadiisa la hadli doono masalada uu imaamku kaga hadlay maqtacan ama hadalkan kaga hadlay wax weeyaan aakharo alla tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuu la hadli doonaa hadalkiisa waa hadal xuruuf leh oo sawd leh oo la maqlayo ma aha sida ay muctasilada iyo ashaacirada yidhaahdeen hadalka alla tabaaraka wa tacaala waa kalaam oo daatadiisaoo kalaam nafsi ah wa maaha waa kalaam la maqlayo waa addoommadiisa guud ahaan xataa kuwa gaalada ah alla tabaaraka wa tacaala hadal buu u jeedinaya laakiin maa hadal naxariiseed maaha qur-aanka kariimka ah meelo badan buu alla ku yidhi tabaaraka wa tacaala wa yowma yunaadiihim ayna shurakaa'ii qaaluu aadanaaka maa mina min shahiid ah, alla waa u dhawaaqayaa gaaladii markaasuu wuxuu ku leeyahay ayna shurakaa'i kuwaad wax iigu darteenoo wax ila wadaajiseen aawe waxaad ila caabudi jirteen aawe markaasaa waxay leeyihiin waxaan ku ogeysiinaynaa mid markhaatiya inuusan ugu jira ah, arrintii baa laiska fogeynaya wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun aaway kuwaad sheegan jirteen allah u dhawaaqaya gaaladii aaway ah, kuwaad sheegan jirteen ina ilaahay wax la wadaagaan saas marka marka nidaaga luqada carabiga naadaa haddii la yidhaahdo waa sawdna inay leedahay xarafna ay leedahay ilan dii qur-aankan iyo sunnadani luqada carabiga asala sooma maa luqadii carabigahayd baa loo celinoo yacni nidaagu waa inuu sawd la maqlayana yahay xuruufna wato wa saas wey axaadiista nebiga sal ly wasalam iyadana macnaha kutusaysa way fara inuu ilaahay addoommadiisa la hadli doono xadiidka cadiy bnu xaatim baa ka mid ah maa minkum min axadin ila sayukallimuhu rabbuhu waana midka imaamku tilmaamaya w hadalkiisa ku tilmaamay laysa baynahu wa baynahu turjumaan fayanduru aymana minhu falaa yara ila ma qadama min camalihi wayanduru ashama minhu falaa yara ila ma qadam wayanduru bayna yadayhi falaa yaraa ila annaara tilqa'a wajhihi fattaquu nnaara walow bishiqi tamra xadiikaas w xadiiku tilmaamayo buhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiii cadiy ibni xaatim ma jiro mid idinka idinka mid a ilaa rabbigiibaad la hadli doona isagoo uusan u dhaxaynin wax turjumaan ah afceliya uusan u dhaxaynin addoonku dhankiisa midig buu fiirinayaa ma arkaya ilaa wuxuu hormarsadayoo camala dhanka midig buu haddana fiirinayaa wuxuu hormarsaday oo camala unbaa dhanka bidixina ka yahay wax kale ma arkayo xaggiisa horuu fiirinayaa falaa yaraa ila annaara tilqa'a wajhihi xagga hore hadduu fiiriyana naartiioo ka horaysa ayuu arkaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam fattaquu nnaara walow tamra naarta iska xijiya isaga ilaaliya walow timir jeexeed ba ha sadaqa iska xijiya way macnaa marka allah tabaaraka wa tacala addoommadiisa waa la hadlayaa axaadiista macnaha kutusta way fara badan tahay waxaa ka mid ah xadiidka sidoo kale bukhaariya keyrki waa soo saaray yudna almu'minu min rabbihi aw yadnu lmu'min mu'minka yani allah soo dhowaynaya xataa yadac calayhi kanafahu fayuqariruhu bidunuubihi alle asturkiisuu gelinaya addoonka mu'minka marka lala xisaabtamayo wahada min fadli rabbina tabaaraka wa tacala markuu ilaahay xisaabinayo wuu soo dhowaynaya kadibna meel qarsoonoo asturkiisa ah buu gelinaya kadibna dunuubtiisii buu qirsiinaya wuxuu leeyahay tacrifu danba kada dembigii hebel ah garan ha rabbiyo waan gartay dembi hebelna ma garan ha waan gartay dembi hebel ma garan waan gartay markuu wada qirto ayuu alla wuxuu ku leeyahay satartuhaa fi dunyaa wa aqfiruhaa laka lyowm adduunka intaad joogteen anaa kaa asturo kuma fadeexaynin maantana waan kuu dhaafayaa buu alle leeyahy tabaarak wa tacaala ayib waa xadiis suganoo addoonkii inuu toos ilaahay ula hadlayo oo uu muxuu ahaaye dunuubtiisii qirsiinayo oo uu jawaabayo isaguna ayuu sheegaya xadiista macnaha ku soo arooraysa ilaahay addoommadiisa hadalka dhex waa xadiis fara hadalkaasi inuu yahay hadal la maqlayana xadiid baa ku soo arooray waana xadiidka jaabir bni cabdilaahi ee nebigu leeyahy sal ly wasalam yaxshuru allahu alcibaada fayunaadiihim bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub allah addoommadiisa ayuu u yeedhaya wuu soo ururinaya maxsharku isugu keenaya markaasuu u dhawaaqaya wuxuu ugu dhawaaqayaa sawd uu maqlaya ka dhow iyo midka fogba sawd la wada maqlayo ayuu ugu dhawaaqaya markaasaa wuxuu leeyahay ana almalik ana addayaan ana almalik ana adayaan xadiidka bukhaari baa wariyey mucallaqan adabulmufradka ku xidhiidriyey axmed iyo keyrkii baa soo saaray shekh albanina wuxu ley wa xadii saxiixa marka waana xadiidka alimaamu sajzi risaaladiisa ilaa ahli zabiid uu yani waxa weeye ku soo guuriyey ku keenay xanaabilada waxaan u jeedaa ashaacirada iyo maaturidii muctasiladii markay inkireen sawdka marka alla tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuu la hadlaya qaala imaamku wuxuu yidhi waliimaanu bilxawdi usuushii waxaa ka mida ah ahlu sunnaha waliimaanu baa ka mida rumayn la rumeeyo bilxawdi la qiro xawdka la qiro darka la qiro wa anna lirasuuli illahi sal ly waslm rasuul alle inay u sugnaatay oo la qiro xawdan dar inuu u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada xawdkaasoo taridu ay ku aroorayso calayhi korkiisa ummatuhu ummadiisu ay ku aroorayso xawdkaasoo carduhu balliciisu milu tuulihi dherarkiisoo kale uu yahay masiirata shahrin bil inta loo socdo wey aaniyatuhu weelashiisuna weelasha lagaga cabayo ka cadadi nujuumi samaa samada xidigaheeda tiradoodo kale waa inta ay xidigaha samadu yihiin bay koobabka lagaga cabaya ay yihiin iyo weelasha lagaga cabayo calaa maa saxad sida ay ku asaxday oo ay ku sugnaatay bihi isaga al ahbaaru axaadiistu min hayri wajhin hal waji wax ka badan saas min hayri yani hal ariiq wax ka badan waa axaadiista asaxda ee ku soo aroortay ariiq keliya kuma imaanin intaasoo sanad iyo intaasoo ariiq bay ku soo aroortoo nebiga kaga sugnaatay sal lla alay wasalam xawdka la yidhaahdaa waa meesha biyuhu galaan oo isugu tagaan ayaa la yidhaahdaa yani majmacu lmaa ama mujtamacu lmaa meesha biyuhu isugu tagaan baa xawdka la yidhahdaa dar bay yidhahdaan oo laga cabo ayb marka nebiga sal lla alay wasalam inuu leeyahay qiyaamada inuu ku leeyahay xawd meel biyo ku jiraan oo ummaddiisu ay ku aroori doonto oo laga cabbi doono xawdkaa tilmaamihiisiibuu wax ka sheegayoo carduhu milu tuulihi buu yidhi yaani waa afargees uu isleegay dhan waa siman yahay macnaha dherarkiisa iyo ballaciisu waa isku cabbir waa isku masaafa wax dhinac walba haddaad aadana bil meel loo socdo waay yani aad buu u weyn dhankan haddaad u aado ballanka bil baad u soconi haddaad dherarka aadana bil baad u soconi ayib weelashiisu haddana wax ka tilmaamayoo tiro weelal aad u fara badanoo lagaga cabo ayaa yaalla oo xidigaha samada la eg sidaasay ahbaartii iyo axaadiista nebiga ku asaxday akar min ariiqna ay kaga soo aroortay axaadiista ku soo aroortay xawdkaiyo darka nebiga sal ley wasalam iyadana waxay soo gelaysaa aliimaan bilyowmi alaakhir mabda'aasay hoos imaanaysaa waxaa kaloo hoos imaanaysaa aliimaanu bilghayb waa waxyaala imaan doona oo inaan arkin laynooga sheekeeyey ay tahay inaan sidaa ku rumayno axaadiista ku soo aroortay xawdkuna waa axaadii mutawaatir ah in badanoo a'immada ka mida ah sunnada waxay yidhahdeen axaadiista yani xawdku waa axaadiis mutawaatir waxaa laga wariyey soddon saxaabi ka badan baa laga wariyey ayib duruqdeeda waxaa soo uruuriyey oo isu keenay oo dabagalay culimo uu ka mid yahay alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah kitaabkiisa albidaaya wanihaaya aakhirkiisa ayuu axaadiista xawdka isugu keenay duruqdeediibuu dabagalay meeshaasuu kusoo ururiyay waxaa ka mid a axaadiistu waa fara badan yihiin xadiidka cabdilaahi bni camr bni caas nebigu wuxuu yidhi sal ley wasalam xawdii shahrin darkaygu waa bil inta loo socdo ma'hu abyad min allaban biyihiisu caanaha waa ka cadyihin wa riixuhu atyabu min almisk yacnii eh, urkiisuna miskiga waa ka udgoon wa kiisaanuhu ka nujuumi samaa koobabkiisuna xidigaha samada ayay la man shariba minhu laa yadma'u abadaa ruuxii halmar ka cabba weligii dib dambe u oomi maayo aafaartiisay ka mid tahay macna ayib marka midabkoodana waa tilmaamay biyaha urkoodana waa tilmaamay yacni caraftoodana waa tilmaamay koobabka lagaga cabayana waa tilmaamay muxuu ahaayey intaa ka badan axaadiis tilmaamaysana way jirtaa waxaa kaloo axaadiista nebiga ku so aroortay sal alay wasalam inuu ka macaan yahay axlaa min alcasal ah, inuu malabka ka macaan yahay biyihiisu ka macaan yahay ayib soo aroortay oo nebiga sal lay slam ku yimid dadka xawdka nabiga ku aroori doonee ka cabbi doonaaya inay yihiin dadkii tukan jiray ninkii aan salaad tukan jirin oo taariku salaad ah xawdka ka cabbi maayo nabiga sal markuu xawdka ka warramay saxaabadu waxay ku yidhaahdeen xadiidka abu hurayra saxiix muslim buu ku waxay yidhahdeen yaa rasuul allah atacrifunaa yowmaidin oo maalinka miyaadna garanaysaa bay dhaheen seed garan nabigu wuxu uhi sal lay slm nacam lakum siima laysat liaxadin min alumam calaamad iyo summad baad leedihiin ummaduhu ayna idinla wadaagin oo maxay tahay tariduuna calaya quran muxajaliina min ahari lwuduu darkaad ku soo arooraysaan idinka oo weji bariiran wejiga yani waxa weeyaan iftiimaya wejigiinuu dhalaalayo xubnihii xubnahana iyaguna ay gargaran yihiin waysada darteed raadkii waysada yani wejiguna wuxuu la iftiimayaa xubnuhuna la dhalaalayaan waa weysadii calaamadaasi ummadale baa nebiga darkiisa ku arooraysa sal aley wasalam ninkii marka aan weysan jirinoo tukan jirin dadka darka ka cabaya dadka loo diidi doonuu ka yahay ayb sidoo kale waxaa mudan inaynu xusno sida axaadiista qaarkood tilmaamayaan xadiidka cabdilaahi bni mascuud oo kale fi saxiix albuhari muslim iyo hayrkiiba darka nebiga sal l ley dadka aan ka cabaynin waxaa ka mid ah dadka diinta bedelay ama diinta ka noqdoo gaaloobay ama ma ahee sunnadii iyo dariiqii intay ka leexdeen bidaca galay ahlulbidaca waalahwaa iyagana darka waa loo diidi doonaa way soo aadayaan markay soo arooraan oy rabaan inay kacabaan baa sidii hal oomanoo dar cid kale leedahay soo aaday oo kale baa madaxa lagu dhufanaya xaggaa la aadinaya waa la leexinaya markaasaa wuxuu le nebigu sal alla alay markii la leexsado xagga lala aado ba waxaan leeyahay ya rabbi asxaabii wa fii riwaaya yaa rabbi ummatii rasuulka ilaahi ummadaydii ummadaydii darkaygii waay maxaa ummadayda darka loogu diiday way macnaha markaasaa nebiga waxaa logu lehy sal lla lay innaka laa tadri ma axdatuu bacdaka ma ogid waxba kama ogid wixii ay gadaashaa la yimaadeen oy dib ka keeneen riwaaya kale waxay leedahay gadaashaabay dib u noqdeen marka waxay leeyihin culimmadu waxaa soo gelaya dadka ridoobay iyo dadka dariiqii sunnada ka baxay oo usuulu ahlilbidaca yacni qaatay ayib riwaaya kale waxay leedahay nebigu wuxuu idhi innahu minii rasuulka ilaahi anay tirsan yihin waa dadkaygii waa ummadaydii markaasaa lagu leeyahay innaka laa tadri maa badaluu bacdaka gadaashaa waxay badeleen ma ogid markaasaa waxaan leeyahy bu nebi sal lay wasalam suxqan liman badala bacdii yani fogaansho fogaansho ciddii gadaashay badashay ruuxii diinta bedelay oo dariiqii nebiga iyo saxaabadu ay ogaayeen bedelay kaas allaha fogeeya wey macna meel xun ka dhaca kaas marka kaas waa loo diidaya waa laga qadinaya ummadda intooda kale way ka cabaysa ayib su-aasha meesha taallaa waxay tahay xawdku ma nebigeennuu khaas ku yahay mise nebiyada dhammaantood nebi walba xawd ummaddiisu ka cabtuu leeyahy sida saxiixa waxa weeyaan nebi walba xawd buu leeyahy laakiin xawdka nebigeennu sal lla aley wasalam waa ugu weyn waana ugu qiimo badan yahay maadaama uu ugu atbac badan yaho ummadiisu dadka ugu badan tahay xawdka ugu weyn isagaa iska leh laakiin nebi walba xawdu khaasa waa ley ummadiisu ka cabto xadiidu samura tilmaamaya oo rasuulku wuxu uhi sal lla inna likulli nabiyin xawdaa wainahum yatabaahawna ayuhum akharu waaridatan wainii arju an akuuna akarahum waaridatan nebi walba xawd buu leeyahy nebiyaduna waxay ku tartamayaan ninka ugu dadka xawdkiisa ku soo arooraya ugu dad badan waxaana rajaynaya inaan noqdo midka ugu dad badan dadka xawdkayga ku soo arooraya ummadiisaa inay noqdaan ta ugu badan baan rajaynaya bu nab sal ly slm tirmidi soo saaray waana xadiis saxiixa wey waxaa kaloo la isweydiinayaa xawdka nebigu sal aley wasalam goormaa laga cabbaya xaggee ma marka qubuurta laga soo kaakaco ma marka la ysxisaabiyo ma marka jahannamo la kormaro siraadka laga gudbo ma jannada dhexeeda lagu cabbayaa xaggee lagu cabbayaa waa su'aal la isweydiiyey waa mas'aladaasi nas ku cad ma arkin laakiin waxaan arkay culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin waxaa lagu cabbayaa marka banka qiyaamada la taagan yahay qubuurta marka laga soo kaco banka qiyaamadana la taagan yahay meeshaa way meesha lagu cabi doono siraadka intaan la gaadhin gudbidiisa miisaankuna uusan dhicinoo weli laysmiisaamin markaasaa siraadka ya yaa xawdka laga cabayaa bay leeyihiin waxaa ka mid ah a'immada sidaas tidhi alimaam abulxasan alqaabisi imaam alhazaali qurtubi waxaa rajaxaya sidoo kale sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah oo waxay leeyihiin macnaha iyo munaasabaddaa keenayso dadku qubuurtooda waxay ka soo baxayaan iyagoo ooman xilligaa way marka xilligay u baahan yihiin biyo iyo waxay ku oombaxaan xilligaasaa marka darka lagu aroorayaa bay leeyihin oo xisaabta way ka horraysaa miisaanka way ka horraysaa siraadkana way ka horraysaa ayib taana waa masale kaloo baraarujin mudan wa su-aal saddexaad baa iyadan su-aal kalea iyadana mudan inayn intaynaan ka bixin baraarujinno kawharka iyo xawdka maxaa ka dhexeeya ma alfarqu bayna alxawd waalkawhar soo ma ah, nabigeena sal alla alay wasalam suuraddan baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu bishaareeyey kuna galladaystay kawharka innaa acطaynaaka alkawhar kawharoo maxaa tahay kawharkaasi nebiga axaadiistiisa saxiix iyo sunanka ku sugani waxay leedahay kawharkaasi waa webi jannada ku yaala webiga tilmaantiisa waxaa ku soo aroortay isla tilmaamaha ku yimid xawdka tilmaantiisa biyihiisa biyahaas caraftooda ee muxuu ahaay qiyaastiisa axaadiista ku soo aroortay xawdkee tilmaantay sifaadka ay xawdka ku sheegtay kuwa ku dhow lagu sheegay kawharkana lagu sheegay halkaasay culimmada qaar waxay is yidhaahdeen malaha xawdka iyo kawharku waaba isku midba maba kala duwanaba qaarna way kala duwayaan oo waxay leeyihiin xawdku waa farac biyaha kawharku jannada yaallaan laakiin faraq yar oo ka soo baxay webiga kawharkee jannada yaalla faraq yaroo ka yimid ama ma ahe yani il yaroo ka soo durdurtay ayaa yani banka qiyaamaha la keenayaayo taasaa xawdka la yidhaahda marka asalku waa kawharkay leeyihin waa webiga oo jannadu ku yaalla webigii isaga ahbaa il yar ka soo durduraysaa kadibna banka qiyaamada imaanaysaa halkaasaa xawdku ku yaala oo laga cabbayaa macnaheedu maxay noqonaysaa marka yani waxa weeyaan xawdku wuxuu farac ka yahay kawharkuu farc ka yahay kawharkana meeshuu ku yaalo waa jannada xawdkuna meeshuu ku yaallo waa xaggee waa carasaat lqiyaama waa banka qiyaamaha waay sidaasay culimmada qaarkood u kala duwayaan waana sida uu dooranayo asheekh ibnu cuthaymiin alayhi raxmat ullah ayib yaa inkiray xawdka yaa inkiray ahlu sunnaha garanay madhabkooda oo inuu eh, xood ku jiro xadiistuuna mutawaatir tahay waxaa inkiray nimanka la yidhahdo khawaarijta iyo bacdu lmuctasila ayaa xawdka axaadiistaasi ku soo aruurtay diiday oo doodka keenay aynu ku noqonna hadalka imaamka caleyh raxmatullah wuxuu yidhi waliimaanu baa ka mida usuusha ahlu sunnaha in la rumeeyo bilxawdi xawdka la rumeeyo darka nebiga sal lla ley wa anna lirasuuli illaahi in la rumeeyo rasuul alleh inuu u sugnaaday xawdan dar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada meel biyo ku jiraanoo laga cabayo kaasoo taridu ay ku aroorayso calayhi korkiisa ummatu ummadiisu ay ku aroorayso carduhu ballaciisuna milu tuulihi dherarkiisoo kale waay yani dherarka iyo ballacu waa isla egi shahrin bil socodkeed waay bil in loo socdo waay yani aad buu aaniyatu weelashiisu ka cadadi nujuumi samaa samada xidigaheeda tiradoodoo kale waay intay la egyihiin buu weelashu leegyahay calaa maa saxad sida ay ku asaxday bihi isaga alahbaaru axaadiistu min hayri wajhin hal dariiq ka badan siday ku asaxday yacni asaaniid baran bay leedahay duruq badanna waa kusoo arorta waa inagii hadda sheegaynay ilaa soddon saxaabi ka baa laga wariyaa hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wcala ali w saxbi wslem nacam hmm. ya wixii qalad galoo qaladkiis dib ka sheeg sheegaa masale khaarij ah mawduuca ka baxsan laakiin hadduu u sheeg sheegahayo inuu ku faraxsan yahay oo u bogsan yaho la qumanta oo ku faanayo waa dembi kale yacni dembigaad gashay inaad asturto ka toobad keento ka qoomamooto toobadu waa saas laakiin haddaad ka sii sheeg sheekaynayso ood ku faraxsan tahay yani kamaadan qoomamoonin wabitaali kamaadan toobadkeenin waay nacam mawduuca day su-aalo ku saabsan haysaan soo daaya oo wixii kale ka baxsan nacam qur-aanka a a wuxuu leeyahay qur-aanka waxaan soo marnay in lagu dhaaran karo maadaama uu qur asal u yahay diinta islaamka diinulislaamka ma ku dhaaran karaa waa diinul islaamku hadal ilaahay ma wada aha soo ma diinta islaamku hadal ilaahay ma wada aha maxay isugu jirtaa hadal alle oo qur-aankiiya hadal rasuul oo axaadiistiya aaaar saxaabada ka soo aroortay ijtihaadaad ay culimmadu leeyihiin iyo aqiisa sidaas daraaddeed diinul islaamku way gudo weyn tahay laguma dhaaran karo laakiin waxa lagu dhaaran karaa waa qur'aanka oo keligii hadal allah wallahu aclam naam hmm. hmm. eh, kasoo bixi doona maaragtay cadaabka hmm. eh, dadkaas xawdka nabiga sal sl maadaama ay soo dhaafeen cadaab Hmm. xawdka nabiga sal alay wasalam maadaama wuxuu leeya axaadiis ay sheegtay in dad la cadaabaya ay jiraan waa u tegi doonaa oo cadaabka laga soo saari doono ahluliimaan ah cadaabkuna ka dambeeya xawdka macnaheedu waxa weeyaan dadkaasi xawdkii kamayna cabin miya jawaabtu waxa weeyaan talaasum kama dhexeeyo dad xawdka ka cabay nin kastoo xawdka ka cabay la cadaabi maayo ma hayno soo ma xawdka waa laga cabi ummada nebigaa ka cabbi sal alla alay wasalam wixii aan diintiisa bedelin laakiin macnaheedu maaha nin kastoo xawdka ka cabbay jannadaad gelaysaa maaha sax jannaduu gelaya waa ku dambaynayaa laakiin ahlulmacaasiga iyo ahludunuubka waxaa dhici karaysa in cadaab la mariyo kadibna jannada dib laga geeyo saas daraaddeed way dhici karta in xawdka ruuxu ka cabo kadibna la xisaabiyo la miisaamo siraadka uu maro markuu siraadka mari siraadku waa dambeeyaa sooma maa markuu siraadka marayo inay la go'daa dhici karta yacni waxoogaa naarta lagu soo majuujiyo oo eh, kadibna laga soo saaro marka isma diidayso nacam hmm. Mm? Mm. ficilkiiyo faacilka markaan ka hadlayno ma ahayn masalada khalqulqur'aan maanaan ka hadlay xageen kaga hadalay tafriiq bayna alfaacil waalficli waalmafcuul mabaa xiftay ya mabaaxit alqada waalqadar bay ahayd soo maa masaladii markaan ka hadlaynay ay muctasilada iyo shaacirada iyo jabriyada dooda ka keeneen oo ahayd ee addoonka falkiisu ma makhluuq baa soo maa mise maasagaa abuuraya mise allah abuuray halkaa markan ka hadlaynay ayaa waxaani lafsigu wuxuu ka galay waxay kala saari kari waayeen bayna alfaacili waalficli waalmafcuul yacni faacilka waa khaaliqa allah waay ficilkiisuna waa sifat lkhalqi waay soo ma ficilkiisii wixii ka dhashayna waa mafcuulkiiyo waa makhluuqii soo ma wuxuu sameeyana waa sifo uu makhluuqu leeyahay laakiin makhluuqa iyo sifadiisi iyo ficilkiisaba ilahay baa isla abuuray marka baabulqada walqadar markaan ka soo hadlaynay ba ma ahayn masaladii yani qur-aanka ma ahayn ayb mm-hmm. nebigu sal lla alay waslam inuu riyo ku arkay way sugan tahay annaga haddaan nahay muslimiinta ilaahay riyo ma ku arki karnaa waan ka hadalnay soo maahayn cinda ahli sunna waljamaaca laa maania ilayh wax diidaya ma jiro inuu adoonka mu'minkii rabbigii riyo ku arko waana madhaba ahlusunna waljamaaca waxaa diiday waxay leeyihiin waa jahmiyada oo waxay farax ka tahay maadaama ay diideen ilaahay in aakharaba la arki karo waxay isla mas'aladaa raaciyeen riyana laguma arki karay dheh laakiin ahlusunnu way qabaan in riyo lagu arki karay nacam mhm. ya ma maqlin hadalkaa sima kor u qaad ah. Ah. hadalka imaamku uu yidhi kalaamullaahi eh, muxuu ahaayey laysa bibaa'inin minhu ma loo qaadan karaa buu leeyay ma laga fahmi karaa inay tahay inuu yahay kalaamku sifatu daat aan ilaahay ka baxsanayn maya sidaas waa madhabka muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturiidiyada wey in la yidhaahdo alkalaamu wa sifatu daat oo waa kalaam nafsi ah laakiin madhabulsunna saa maaha wuxuu ka wadaa imaamku kalaamullaahi laysa bibaa'inin minhu wuxuu ka wadaa bimacnaa ilaahay sifadiisu kama baxsana laakiin makhluuqiisaa ka baxsan soo maa khaaliq iyo makhluuqu way kala baxsan yihiin qolihii marka waxay radinayaan lahaa qur-aanku waa makhluuq soo maa makhluuq maxaa lagu yaqaanaa inuu ilaahay ka baxsan yahay soo maa taasay marka radina waxay leeyihiin makhluuqu alla waa ka baxsan yahay laakiin hadalkiisu waa sifo isagu uu leeyahayoo daatadiisu ku sifaysan tahay wax ka baxsan maaha sidaas daraaddeed bay kalaamkii sii kala qaadeenoo waxaan nidhi aslu lkalaam sifatu lkalaam sax waa sifatu daat laakiin aaxaadu lkalaam waa sifatu ficlin yacni wuxuu ka mid yahay sifaadka khaaska ah oo dhinac marka laga fiiriyana noqdo sifatu daat leanna sifatu daatka maxaa lagu yaqaanaa sifatu daatka waxa layidhi waa sifada oo alle weligiina ku tilmaanaa weligiina ku tilmaanaan doona soo ma dhankaa marka laga fiiriyo lam yazal mutakaliman walaa yazaalu mutakaliman marka la fiiriyo hadalladiisii uu horay ugu hadlay oo ay ka mid tahay ama hadallada kawnigae wax ku abuurayae wax ku samaynayo muxuu ahay khalqiga ku abuurayo ama uu maqaadiirtiisa ku fulinayo ama hadalladiisa sharciga ee kutubtuu soo dejiyey ah marka mid walba goonidiisa loo fiiriyana waxaan nidhi aaxaad ahaan mid mid marka loo fiiriyo waa sifatu ficlinoo rabbi xilli buu doonay wuu ku hadlay markaasna muxuu ahay kalaamkaasi waa kalaam ilaahay sifadiisii ah laakiin wakhti mucayana ilahay ka soo fulay tabaaraka wa tacala marka waxaa la yidhahdaa asluha nawc ahaan waa sifatu daat laakiin aaxaaduha waa sifatu ficli lanna sifatu ficli maxaa la yidhahdaa yacni markuu doono ayuu sameeyaa markuu doonona ma sameeyo soo ma markuu doonuu sameeyaa markuu doonona ma sameeyo markoo doonuu hadlaa ku hadlay markuu doonana kuma hadlayo rabbi tabaaraka wa tacaala markuusan doonina ku hadlay markuu doonana ku hadlay marka dhankaa marka laga fiiriyo waa iat sifatu ficlin waay marka asalka sifada la fiiriyana waa sifatu daat saas way marka kama wado laysa bibaa'inin keligiima aymo badanoo sunnada itlaaqday waxay ku radinayaan kelimatu yani alqur'aanu makhluuq bay ku radinayaanoo hadduu makhluuq yahay wax ilaahay ka baxsan buu noqon lahaa mase ahe waa sifo sifaduna kama baxsana mawsuufka waa tilmaan isagu uu leeyahayoo aan ka go'onayn w wallahu aclam hmm. adla addoommadiisa markuu la hadlayo ee luqadee buu kula hadlayaa su-aashu waa ta qolo walba waxay yidhaahdeen luqadda aakhare lagu wada hadlaya waa luqadannada farisiyiintu waxay yidhahdeen luqadda aakharadu waa furus luqadooda soo culimo badan waxay yidhahdeen luqadda aakhara waa luqadda carabiga laakiin midunbaa muhim allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuxuu kula hadlayaa luqaday fahmayaan laakiin waa luuqadee ma carabiba farisiba ma ingiriisba ma luqaday noqon doonto wax naskhaasoo ku soo arooray garan maayo laakiin asalahaan inay isfahmayaan buu xadiidku tilmaamaya laysa baynahu wa baynahu turjumaan wallahu aclam nacam ya Mm. kowharka oo webiga jannada ku yaala ah nebi maxamed sal alla alay iyo ummaddiisa iskale lalama wadaago saas daraaddeed baa alla wuxuu uhi innaa acطaynaaka alkawhar imtinaan waan ku siinay baa marka waa siismo khaasa kowharku nebi maxamed iyo saxaabadi iyo ummaddiisa ayuu khaas ku yahay xawdku dhankaa kala mid yahay keliya waxay ku kala duwan yihiinuun meeshay ku yaallaan oo xawdkuna waawaxaan ujeedaa kawharkuna waa asalkii xawdkuna waa farac laakiin tilmaamaha kale waa isaga mid wallah aclam hada billahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm